kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka kene wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, barnaamijkan saaxiibayaal waxaad idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaan si gaara ah ugu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda falastiin magaalada talaabiib wadooyinkeedu ay hawanayaan xamaas waxa ay sheegteen maxaabiis badan inay soo furteen waxaan sidoo kale dihaynaa dad u dhashay waddamada reer galbeedka oo lagu la-yahay israel markii ugu dambeysay joogeen dowladaha reer galbeedku waxay digniin ka soo saarayaan israel in loo safro waxaa sidoo kale barnaamijkani ku jira askari masaari ah oo toogasho ku dilay dalxiisayaal yuhuud ahaa oo alexandria masar joogay wararkii ugu dambeeyey falanqeynayaan sidoo kale idinkaga haynaa wararka kale waxaa ku jira dhul gariirka ku dhuftay dalka afghanistan iyo sida loo hadlhayo khasaaraha u geystay iyo warbixino kaleu ka mid yahay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo xaflad dhalasha samaystay suugaantii xubnihii joogtadainoo ahana barnaamijkeena qeyb bay ka yihiin ee kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keeneen baashihii haweenkaay bikraadii xalaashay bilkhayrti jacaylkaay ayabaraashacaashaqa bari kugula yeesho adkeeya afariyo tobnaad bila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo ballankula adkeeya afariyo tobnaad bila dayax waaga berin karo qardho kaala baxaawo wayga doontaa kuma bogaatti jeekoye birii wayga doontaa kuma bogaatti jeekoye yaan ku saarin baabuur si farcaanihi bogaa barax kugu qaado lugta kugu baquulshaha dhulkuwa barwaaqowe suuliyo bankaxadeed ku dhex mariya bisho goobta kugu baquulsha dhulku waa barwaaqoye suuliyo bankaxadeed ku dhex mariya biisho dhowrberi ku dhixiya butuqsiga tallaabada bidhaanigadgacaala ah adigoo bulshaheegisiya dhowrberi ku dhixiya butuqsiga talaabada bidhaanigadgacaala ah adigoo badhihii sanaagiyo bandarceeri gaabood barqoya ku geeya sida boqor markaa yimi baridiyo salaaniyo farxad lagugu booba waa ku bushaare sida boqor markaa yimi baridiyo salaaniyo farxad lagugu booba waa ku bushaare baydu ku geeliyaa beri laba saddex ayaan ka banta daalka bayd wacanku geeliya beri laba saddex ayaan ka daalka dabeed beerta nuura dabeed beerta nuura arosku bineya daar laguma baanoe hideheeni beri jire dhaqankeenan bi'in aqal balla waaweyn isku joogya bilii celiyo keebed baryo jeeda leh alool baashakagaa jira dhaqankeenaambin aqal baa la ballawaaweyn isku joogya bili celiyo kibid bariyo jeedan leh alool baasha kaga jira sariir laguma boode waylaalsbaraaliyo asgogolko ku badaaniyo darfoolay ku ballaadhshaa sariir laguma boode waylaalsbaraaliyo asgogolko ku badaaniyo darfoolay ku ballaadhshaa gelbiiska u bullada oo culimada buhaantiyo barbaartuu la socotaa gelbiiska u bullada oo culimada buhaantiyu barbaartuu la socotaa intay heel ballaadhaan saliiga ku bilaabaan intay heel ballaadhaan saliiga ku bilaabaan mashxarad bigil lamoodiyo durbaan ku bogsiiyaan hooyooyin baari mashxarad bigil lamoodiyo durbaan ku bogsiiyaan waa xarun barwaaqo gamanka ku badaanu bulshaa xoogu joogte tagsi waa belaayoy e sangaabay duwayn tagsi waa bilaayo iisan gaabi duwayn tahay wiilal bari yaqaana jinaayaan taagiliya ballaha nimbartaa ka dheele kuubooda holebi holebi holebi kurmaan lebe waxaad barwaaqa jiiftaba subaxadii toddoba baxa dalxiisku bilaabo gurta weyne sharaf kale beledkeena ugu dheer dhirtuu ay ku badan tahay dalooku boqoolshaa balalayda duushiyo shimbiiraha ka baaqa kuu tumaaya baanku furi kugu baridine balalayda duushiyo shimbiiraha ka baaqa kuu tumaaya baanku furi kugu baridine daruuraha butaaca barka kaga fadhiista badana waad ka aragtaa baay'ee bilanii gaaloo baay'ee hunu bilani gacalo bartaa kugu nageeyaa inaagu isber jecel halkaa kaaga dhiga bari baay'ee hunu bilanii gaaloo maayeehunu bilanigaalo bartaa kugu nageeya inagoo isberjecel inagoo isbeerjecel halkaas ugu baraya kuwa baayayhuuna bilanay gacaala yaree kale ee ka mid ahaa codka macaan fanaanka ilaahay ha u naxariistaye cabdi tahliil warsame ayaa ku looqeynaya heestan daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka keeneen maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday war balninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn ciisiya sharaf ciheeda hooyaday waa hagaag waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ee nagala socotaan irka f m sideed iyo siddeetanka mega hitis waxaad sidoo kale nagala socotaan baraheena bulshada iyo boggana radio kulmiy dot com baladweyne kismaayo iyo mareykankana waxaa naga dhagaysanaysaan idaacadaha kale ah wadani xogmaal iyo kala f m aynu ku bilownay hadalhaynta ugu weyn ee warbaahinta caalamku ay si gaara u hadalhayaan waa xaaladda falastiin weerarkii shalay ciidamada xamaas ay ku qaadeen magaalooyin xoog looga haysto yuhuudda ay ku haysato iyadoo markii dambena yuhuudduna ay dhibaato kale ka geysteen marinka qasa qaso ay duqeeyeen warar kala duwan ayaa kasoo baxaya xaaladda falastiin iyo sida saameynta u yeelatay cabdicasiis baareed baa isha ku hayay oo la socday uu ila joogaa cabdicasiis soo dhawow maxaa ka cusub falastiin waa mahadsan tahay burhaan diini runtii aad bay u cakiran tahay xaaladda marka la eego falastiin iyo marinka khaza oo sida aada hore u sheegtayba dagaal xoogan ayaa shalay subax aruurtii ka bilowday qeybo badan oo kamid ah dhulka iyo xoogga ku haysato israel ay dadka falastiiniintu leeyihiin iyo sidoo kale magaalooyin xadka dhaca oo gudaha israel ah marka dagaalku weli waa uu soconayaa waxaa issoo taraya khasaaraha dagaalka ka dhashay boqolaal ruux oo labada dhinacba ayaa ku dhintay falastiin iyo israa'iiliyiintaba iyadoo sidoo kale ururka xamaasna ay weli iyagu sheegayaan in iyagu ay leeyihiin gacanta sare walow milatariga israa'iil ay duqeymo xoogan ku bartilmaamaysadeen daaraha dhaadheer ee marka ku yaala marinka khaza oo ay ku jiraan xafiisyo ay warbaahinadu leeyihiin iyo deegaano kale oo dad rayada iyo dhismayaal apartments ay dad rayada degan yihiin mm-hmm. marka waxyaalaha ka cusub waxaa kamid ah in markaa yuhuuddu ay bilaabeen inay jaraan marinada muhiimka ah ee korontada ama biyahaba u maraan dadka awalba go-doonsanaa muddo ka badan shan toban sano ee marinka khaza ku nool oo iyagu markaa laba dhibic saddex milyan oo ruux lagu qiyaaso dadka ku nool marinka khaza kuwaasi oo sidoo kale ku jira waxaa la yidhahdo terror ama argagax maadaama ay dul hayhaabayaan diyaaradaha dagaalka ee militariga israel oo duqeymo aada u xoogan ka wada qaybo badan oo ka mid ah marinka khaza oo durbaba saacadiiba la arkayo muuqaalo cusub oo runtii aad u argagax leh dhismayaal dhaadheer iyo daaro ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka duqeymuhuna markaa ay aada u soconayaan waxyaabaha duqeynta marka saameynta ay dhalisay waxaa ka mid ah in gebi ahaanba towerkii aadka ee caanka ugu ahayd marinka khaza ee fourteen street tower loo yaqaano gebi ahaanba dhulka la dhigay mm-hmm. oo diyaaradaha dagaalka ee militariga israel ay markaa duqeeyeen netanyahu wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisa lasoo weeraray si rasmiyana markaa dagaal uu u geli doono walow uu sheegay in xaaladdu ku adkaan doonto marka la eego baaxadda dagaalka intaa la eg ay kusoo qaadeen ciidamada ururka xamaas waxyaabaha burhan cusub oo warbaahinta atlas waxaa ka mid a ah, mm. waxaa laleeyahay tan iyo markii israael eh, loo aqoonsadayba dal ma jirin khasaare intaan la eg oo kasoo gaaray dagaal toosa ah oo ay ururka xamaas kusoo qaadaan israael waxay awal marka hore ku koobnaan jireen uun in markaa gantaalo un marinka haza ay kasoo ridaan ururka xamaas Eh, markaa eh, israailna ay kaga jawaabto duqeyn xoogan oo ay sameynayso oo marinka khaza ay ku duqeynayaan intaa ma dhaafsiisanayn oo ma jirin ciidan eventry ah mm. oo cir dhul bad ka weeraray markaa ama awoodayba lana isdhihi karay waxay awoodaan inay markaa weerari kadaraan israa'iil waa waxyaalaha warbaahintu aada leyso mhm. waxaas marka waxa la arki jira maa dhimashada waxaa laleeyahay saddex boqol ee kor u dhaaftay welina markaa mhm. waa soo taraysa tiradu marba abdheedaa soo baxaya intaas waa alqiyaasaya kulliga waa kordhaya lakiin saddex boqol ilaahay haatan la ogyahay inta dhimatay sidaas oo kale falastiin laftirkeeda duqeymaha ghaza ka socda waxaa markaa ku dhintay marka la eego in markaa saddex ruux ay dadka falastiin iyagana ka dhimatay in ka badan welina tiradu waa socotaa hmm. baasaa sheegtay israel waa la qiyaasaya in ilaa lix ruux ay dhinteen maadaama aljaziira saacad bay markaa abdeed garanas ama daqiiqad soo kordha ay kusoo darayaan hmm. annagu wax sheegayno ma aha wax hadda rasmiya laakiin mar weliba waxbaa soo kordhaya oo daqiiqad weliba tirada lagu soo daraya maadaama dagaalku uu socdo hmm. khasaaruhuna markaa uu sii kordhayo waxyaabaha ururka xamaas marka aadka loogu xasuusanaya waxaa kamid a ah weerarkan siday u agaasimeen ee u qorsheeyeen waxaa laleeyahay waxaa fashil ku dhacay markaa mossad ama sirdoonka markaa iyagu isku sheegay inay yihiin kuwa ugu xoggaarsan marka la eega sirdoonada ka jira caalamka waxaa laleeyahay sababta ay ku ogaan waayeen in ururka xamaas oo la ogaa digniinaha ay bixinayeen muddooyinkii lasoo dhaafay inay kaga digayeen dhibaatada iyo tacadiyada maamulka yuhuuddu ay ku hayaan dadka falastiiniyiin iyo masjidka barakeysan al aqsa oo ay dadku u diidan inay ku cibaadeystaan iyo tacadiyada kale ee toogashada iyo dhibaatooyinka iyo deegaameynta sharci darrada ee dadka yuhuudda marka iyadoo arinta ay jirtaan leeyahay muusead waxay ogaan waayeen eh, marka la eego in inay ogaato ama si ogaadaan sii odarasaan si ay wax kaga qabtaan cabdicasiis waxaa leeyahay waxaa jirtaa cabsi ah in yuhuuddu ay infantary ahaan ama ciidankeeda ay ku duulaan marinka qasa oo meelo ka mida ah koonfurta dhulka ay ku haystaan dhaqaaqi ciidana laga dareema leeyahay taangiyo oo ku socda dhinaca qasa marka dagaal toosa markaan inuu bilowdo ayaa suurtagala mala dhihi karaa aada weyn burhan israel waxama is reeban marka la eego awoodooda haatan iyo duqeynta ay bilaabeen iyo habdhaqankooda gurcan ee marka ay ka muuqato carada iyo ciilka ay ka qaadeen ceebtii ku dhacday maamulka yuhuudda weerarkii shalay bilowday iyo ilaahay haatanna soconaya marka waxyaabaha la filaya waxaa kamid a ah haatan isku dayi doonaan in si inventrya iyagoo taangiyadooda iyo gawaaridooda gaashaaman adeegsanaya in si toos ah ay marinka khaza usoo galaan taasi oo laleeyahay khasaaraha haatan mid ka badanaa ka dhalan kara maadaama laga yaabo in shacabku iyo laftirkoodu ay isdifaacid bilaabaan gacanka hadalna uu dhexmari karo markaa ciidamada hubaysan ee yahuudda iyo taangiyada dagaalka wata iyo dadka rayidka oo la aaminsan yahay falastiin waxa ugu weyn ku dagaalamaan marka laga soo tago xamaas inay yihiin dhagxaan iyo in kolley iska caabin aan sidaa u badneen marka waxyaalaha kale ee cusub buraha waxaa kamid a ah, waxaa mm. dalka masar oo kale waxaa lagu dilay dad dalxiisayaala oo markaa oo oo yuhuuda lagu dilay alexandria halka la yirahdo masar ka tirsan oo meelaha loogu dalxiis taga ka mid ah mm. askariya dila boolis waxyaala layaabkay kamid tahay kolley xiisadday daba socotaan saas leeyahay mm. oo inkastoo ay kolley masar ka hadli doonto sida rajaynayo laakiin kolley waxaa muuqata laftirkeeda arrintaa argagixi gelin kartaa laleeyahay dadka markaa yuhuuda ee ku kala nool daafaha dunida maadaama aysan keliya ku nooleen masar oo sabab badan ay ku nool yihiin ah, waxaa jira cabsi oo hata dowladaha reer galbeedka hadda warbaahinta waxay aad orhadeysaa sheekada ku saabsan eh, nin u dhashay british iyo dad kale u dhashay ingiriiska mareykanka eh, iyo kuwo faransiis oo israel joogay weerarkan markuu bilaabanayay wixii ka dambeeyey xiriirkooda la waayey ama la waayey dowladaha reer galbeedkao kale waxay soo saarayaan digniino dadkooda inay u safraan ah eh, diyaaradaha mareykanka kale waxaa looga digay hawada israel inay maraan xisbullah naftigeedamaanta buran waan soo wadaa eh, hmm. runtii walaacas waa jiraa eh, sheegay sidoo la xiriira in markaa laga cabsi qabo inay saameeyaan dadka dunida kale ku nool iyo si guudba markaa xataa transportationka ama socodka gaadiidka iyo diyuuradaha taga markaa israel hmm. dalal badanaa jira oo ingiriiska mareyka kamid yihiin oo baajiyey safaro jadwal ay lahaayeen iska schedule inay ku tagaan diyaaradahoodu eh, israel marka maadaama israel daqiiqadiiba ama saacadiiba la aaminsan yahay inay ilaa iyo boqolaal gantaalada ka imaanaya ururka xamaas ay soo galayaan hawada hmm. inkastoo qalabka qalabka iron domeka loo yaqaano oo qabta markaa gantaalada ay isticmaalayaan milatariga israel laakiin mar walba hadan waxaa jira walwal ah in markaa gantaalada qaar ay qarxi karaan khasaarana ay geysan karaan waana cabsida ugu badan marka loo joojiyey diyuuradaha qaar iyo markaa inay tagaan sidoo kalena dadka looga cabsanayo ee israa'iiliyiinta ama dadka kale ee markaa dooni lahaaba inay tagaan sidoo kale waxaa soo kordha waxaa ka ah lubnaan ururka xisbullah ee burhano waxay gantaalo ama madaafiic ku rideen dhanka eh, israael oo maadaama iyaga laftirkooda khilaafaad uu ka dhexeeyey dhul uu jiro marka waxaa laleeyahay ilaa mm-hmm. dhowr madfac ayaa markaa loo riday dhanka iyo marka la eego eh, dhulka ay xooga ku haysato eh, waqooyiga ee eh, israa-el dhulka falastiiniyiinta una dhow xadka markaa lubnaan iyo dhulka lagu murasan yahay ee israel marka xisbullah laftirkooda waxaad moodaa inay carcar yihiin oo ay markaa jeclaan lahaayeenba inay markaa dagaalka kusoo biiraan mm-hmm. sida muuqatana dagaalka ay ku jiraanba iyadoo shalay mm-hmm. uun dagaalka bilowday hadee marka maantaba ay talaabo qaadeen marka cabsida ugu weyna la qabo waa laftirkooda inay ah. toos ugu soo biiri karaan wax wada hadala ama waawaana oo ilaa hadda la ogyahay Eh, burhan waxaa jira xiriire markaa ay wadaan iyo dadaalo eh, qaramada midoobe hadda shir deg deg ay leeyihiin golaha ammaanka qaramada midoobey closid oo la ama albaabada ay u xiran yihiin mm, mm, mm. ooay kaga arrinsanayaan sidii eh, arrinta xiisada loo qawoojin lahaa sidoo kale xabad joojin hordhacna loo gaari lahaa waxaa kaloo jira masar iyo dubnaasiin kale oo jordan iyo ka mid a isku dayayaan markaa inay xiriire la sameeyaan falastiin iyo sidoo kale israel si loo joojiyo dagaalka xiisadana loo qaboojiyo lama oga marka lagu guuleysan kara in kale maadaama weli xaaladu ay adag tahay dagaalkuna uu markaa weli socdo oo ilaahay haatan aysan jirin dhinacyadu mid marka iyagu u muuqda inay marka u dhaganugul yihiin inay joojiyaan xabada israa'iil laftirkeeda dagaal ay ku dhawaaqday sidaasoo kale ururka xamaasna iyagaaba weerarka qaaday waxyaalaha kale warbaahintu hadleys waxaa kamid ah, buraano in dagaalkan ururka xamaas ay kusoo beegeen konton sano markay kusoo wareegatay eh, dhacdadii dagaalkii carbeed mm. iyo dalalka carbeed iyo sidoo kale israa'iil maalin kadib mm. markaa mm. marka sida muuqata waxay kusoo aadiyeen markii ay u dabaaldegayeen doraad ay ahayd markii ay sameynayeen ay xusayeen dagaalka oo iyagu israel aaminsanyen inay guul ka gaareen marka maalin kadib uu dhacay markii dabaaldega shalay buu ku bilowdayba oo toddobada bishii ahayd marka sida muuqata ururka xamaas badan baana israailiinta intooda saaran aada u weyn tusaale ahaan oo kale diyaaradihii reer galbeedka intooda ugu badan rakaabka ahaa tusaale ahaan oo kale shirkada weyn ee ar france layihahdo faransiiska laga leeyahay waxay gebi ahaanba joojisay duulimaadkeedii ay ku tegi jirtay tel aviv iyo magaalooyin kale ee xoogga ku haysato yuhuud marka maraykankun waa kaa kadigaya sidoo kale shirkadaha mm. kale ee diyaaradaha shirkadaha waaweyn dunida ayaa magaalada ugu weyn yahuudda talaviv waxaa leeyahay idan dadku waxay galeen feejignaanhataa magaalada waxaa mm. leey bandow wuxuu saaran yahay oo kale wadooyinkeedu way hawanayaan goobe ganacsigaa xiran meelaha ugu badan oo kale waxaa la sheegay in dadku guryahooda ah, loo sheegay inay ku xaroodaan oo aysan banaanka usoo bixi wixii xalay ka dambeeyaba ah, aad iyo aad marka buraha mm, muuqata weliba meelaha xeebaha dadku inta ugu badan ay ku damaashaadi jireen ayaa ayaa ayaa loo sheegay inay cillo ahaayeen oo inta badan suuqyada xilli hore la xiro ha la xiro oo laga sii adeegto ah, sida muuqata burhaan ururka xamaas marka guulay gaaraan la dhihi karaa maadaamaba ay awoodeen inay khalqalgeliyaan magaala madaxdii ee israael oo sida muuqata ay saameysay transportationkii ama mm, duulimaadyadii isu socodkii dadka marka israel oo la ogaa sida ay marka kibirkooda iyo qabkooda heerka uu joogay ayna mhm. markaaba filaynin in ururka xamaas ama falastiin ay awoodi karaan inay qalqal geliyaan marka waxaad moodaa hadda inay ku baraarugi doonaan israel inay jirto awood markaa iska caabin xoog leh oo ay markaa falastiin ay markaa xilli walba kala hor imaan karto maadaama haatan aysan weerarkan filayn sida muuqatana ee ururka xamaas ay soo bandhigeen awood dheeriya oo hmm. inay weerar cir iyo dhul iyo badba ay qaadaan buntland waxaa kaloo xusid mudan in marka ay jiraan maxaabiis ay gacanta ku dhigeen ururka xamaas hmm. oo la aaminsan yahay in marka inkastoo israel iyagu kontameeyo ku sheegeen askarta ka maqan saraakiila ku jirtaa laleeyahay marka boqolaa lagu qiyaasa ka badan hmm. in ururka xamaas ay gacanta ku hayaan maxaabiis aana ay ku hayaan gacanta marka waxaad moodaa laftirkeeda inay ku gorgortami karaan waxaa laga yaabaa in kolley lasoo dhex gala arrintan xabajoojin ku dhamaato sida horey buu dhici jirtay laakiin markaa waxay haysataa fursad ururka xamaas ay maxaabiista hore looga qabsaday oo ama saraakiil ku jiraan ama xubnahooda ku jiraan ay markaa aad baad mahadsan tahay cabdicasiis baareed waxaad dhegeysanaysaan saaxiibyaal barnaamijka kulanka keenin arrintan falanqeynteeda iyo dadka magaalada muqdisho siday u arkaan waan eegi doonaa cododkaanu kasoo dubnay weli waxaa la socotaan saaxiibyaal barnaamijkeena kulanka keenan idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waxaa naga dhageysanaysaan arrinta falastiin ayaan weli ku guda jirnaayo hadalhaynteeda ee falanqeyn gaar ayaan ku sameyn doonaa bal waxaa dagaalkan uu noqon karo iyo meeshuu ku dambeyn karo laakiin dadka magaalada muqdisho ayaan weydiinay bal siday u arkaan howlgalka xamaasiyiintu ay ku qaadeen dhulka xoogga looga haysto ee yuhuuddu ay ku haysato anigooda ah cismaan ibraahim xasan oo ku faraxsanaya guushkaas muslimiinta ay gaareen alxamdulilah ilaaha mahadle laba rakac ayaa nagu waajib a ah. nin walba muslim ah inuu ku farxa masjidul aqsa oo yuhuudda laga bixiyey oo yidhi madaxweynahooda uu yidhi magaciise muxuu ahaa safaaradda maraykanka safaaradda israa'iil ayaan ka dhigaa ilaahay ma rumaynin xaaraantoodii kabahooda iyo nijaasadooda laga soo haaqi aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay haddaan muslimiin nahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nin walba muslimna laba rakac ayaa ku waajib ah ayaan u taageersannahay walaalaha falastiin ee ka wada dagaalka ay ku difaacayaan masjidul aqsa aniguna hadda uun garab uun waa u nahay insha allahu tacaala haddaan awood u lahayn oo gacan ku dagaalamayna niyaddaan ka jecel nahay shucuubuna shucuubu almuslimiin shucuubu somaal wa shucuubu alfalastiin almuslim aqulmuslim insha allahu tacaala waa taageersanna haddaana bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho dagaalkii shalay ka dhacay ee magaalada falastiin aad iyo aadaan ugu raacsannahay maadaamaana shacabka soomaaliyeed aad iyo aadaan u taageersannahay guul baan waana garab taagannahay mar walba waxaan rajaynayaa falastiin inuu ilaahay guul siiyo gaalada cirb er, isal ilaahay meelaystaallu waayo kufaarinta waxaan ka rajaynaynaa inay dhammaato gaalada insha allah ilaah idinkiisa annagoo ku hadlaya magaca muslimiinta falastiin waxaan leeyahay guul falastiin ilaahay guul ha ka dhigo guul iyo caafimaad waxay dagaalka wadaan ilaahu garabku siiye wallaahi markaa maqlay qadiyadda falastiin waa aadaan maxaa lalahaa u qiirooday aadaan u farxay sababtoo waa arrin maxaa lalahaa very sensitive ah maxaa la dhahaa muslimiintana inay kacaan waa barnaamij aad u fiican walow bilow kasta uu adag yahay waxaa la lahaa the beginning is the hardest yacni bilow kastoo shila bilaaway uu adag yahay laakiin tilaabada koowaad maanta ay sameeyeen yacnii reer falastiiniyiinta waa arin aad u fiican waxaa kaloo maxaala la ugu baaqi lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo maxaa la dhahaa caalamul islaami oo idil inay sameeyaan midnimo dadkaasna waa qaar ka mid dadka magaalada muqdisho oo aan waddooyinka qaar uga soo duubnay haddaba arrintan xagee ku dambeyn kartaa maxayse tahay awooddii intaan leeg xaggee ka keeneen ururka xamaas mawduucan waxaana la falanqeynayaa aqooyahan xuseen xasan caqiil oo arrimaha diblomaasiyadda wax ka bartay horta dhammaantii waan idin salaamayaa idaacadda kulmiya iyo dhegeystayaashoodaba haddaan wax yar dibka u celiya cabdicasiis ow labada kun iyo koob iyo labaatankii dagaalkii ahaa bishii ramadaan ee isla masjidkan masjidul aqsa lagu difaacayey waxa ay xamaas ku baaqday haddii israa'iil ay wax ka bedeli weydo inay iyagu bariga dhexe wax ka bedelayaan ma aha arrintani dadka qaarkood baa laga yaabaa ama taariikhda aan la soconin inay wax kadiisa ay ku tahay laakiin waa wax la wada filayo qof kasta oo la socda qadiyadan ama bariga dhex xaaladiisa la socdaayo waa wax la wada filayey marka laga eego waddamadan carabta oo markii hore xagga afka berber taagnaa qadiyadda falastiiniyiinta oo dhammaantood aad moodid inay maaragtay u ruclaynayaan dhinaca israa'iil in ay xamaas iyo kooxaha waxiska caabinta ee gaza ama marinka gaza ay tusaan inayna israa'il waxba u taraynin wax kastoo ay sameeyaan ayna xog ka rorsanaynin taasi waxay ku tusinaysaa shalay lixdii iyo barhkii subaxnimo marka la eego waktiga ghaza iyo dhulkaas falastiiniyiinta ee yuhuudda xoogga ay ku haysato ayaa xamaas waxa ay ku qaaday weerar kadis ah weerarka kadiskaa waxaa la odhan karaa dharbaaxooyinka ku dhacay israa'il in ay tahay markii ugu horraysay sidii israa'il loo aasaasay in hal saac gudahood laga dilo konton askari kun iyo ilaa iyo shalay subax inta u dhaxaysa inay tahay markii ugu horraysay ee laga dilay konton askari taas ayaa waxay keentay dhabar jab weyn ku darso ogow wadamada israa'iil la dagaalamaysay ma aha in koox yar oo aan waxba haysanin haddaan wax yar laakiin dhinaca kale kuga cabiro cabdicasiiso waxa weeye marinka gaza waa saddex boqol iyo lixdan iyo shan kilomitr oo iskuweera waxaa ku nool laba milyan iyo afar boqol oo kun oo qof oo hal milyan iyo afar boqol oo kun ay dadkii ka soo qaxay waxa maanta israa'iil loo yaqaano waad garan kartaa dhul dadka intaa leeyahay ay ku nool yihiin oo aan dhinaca badda waxba ka soo gelaynin dhinaca beriga waxba ka soo gelaynin dhinaca cirka waxba ka soo gelaynin garoomadiisii la duqeeyey baddii ay ciidamada yahuuddu ay fadhiyaan halka afarta kilomitir ah ee dhinaca masar u furna ay xidhan tahay oo bishii laga yaabo hal mar in la furo si dadka xanuunsanaya iyo dadka dhibaatada gaarka ah qaba looga gudbiyo ama dadka dibadda ku maqan ay uga soo galaan dhinaca marinka ghaza ayaa waxaa dareemaysaa awoodda ay la soo baxday xamaas inayna ahayn mid la dhayalsan karo caaqil eh, wax badan ayaa markaa uu dagaal dhex mari jiray israel iyo falastiin si gaara ururka xamaas iyo sidoo kale eh, yuhuuddu laakiin waxaa dunidu ay la yaaban waxay tahay in daqiiqado kooban ama saacado kooban ilaa shan kun oo gantaal gudaha israel ku dhacaan haatan oo aan kula hadlayo warbaahintu waxay qoraysaa tirada dhimashada israailiyiinta inay saddex boqol oo ruux dhaaftay dhaawacuna laba kun uu kusii dhow yahay marka waxaa leeyahay khasaare intaa lag israel horey uma gaarin dagaal ay la gashay ururka xamaas sidoo kalena waxaa lala yaaban yahay sida ay ku ogaan waayeen sirdoonka eh, muusaad ee eh, israael oo la tilmaamay inuu kamid yahay kuwa ugu awoodda badan caalamka inay ogaan waayeen weerarkaa aada u moodo inuu sii qorsheysnaa taas waxaa caddaynaya xamaas ama kooxaha wax iska caabinta ee marinka ghaza ama ku nololka falastiin ama meesha loo yaqaano maamulka falastiiniyiinta waxa ay ka digayeen toddobaadadii lasoo dhaafay oo dhan in israa'il ay joojiso kibirka iyo tacadiga ay ku hayso masaajidka masjid al aqsa magaalada qudus dhinaceeda bari iyo daanta galbeed halkaasi oo ay ku dilaysay dad aad u fara badan oo falastiiniinta islamarkaana ay ku burburinaysay hantida bulshada waxaa kale oo inta ay oga digayeen kooxda hadda dowladda israa'iil xukunta ee loo yaqaano kooxda faashiyiinta ah ee uu netanyahu horkacayo gaar ahaan laba wasiir oo la yidhaahdo mustadrij iyo ninka la yidhaahdo maaragtay bin khafiir in laga qabto arrintan kuwaasi oo aaminsan in aan wax falastiin la yidhahdaa ma carabida haba yaraatee ayna jirin digniintaas in badan bay caddeeyeen inay la kulmi doonaan dharbaaxo ku dhacdana ay iman doonto waxayna fili doonaan iman doonto laakiin arrintoo la yaabka leh mucjisada waxa weeye arrinta aan la filayn waxaa la islahaa gantaalo sidii hore ka fara badan ama gantaaladii maxamed dayf uu sheegi jiray ee one one one ee afarta lambar uu sameeyey ayaa lagu garaaci doonaa balse waxaa caddaatay dowladda israa'il inay tahay qalfoof inay tahay qalfoof waa waddankii la odhan jiray wax ka adkaan karaay haba yaraatee ma jiro waana awoodda keliya ee bariga ugu xooga badan sidaas darteed waxay soo baxday inay tahay qalfoof waxaa ku xeeran toddobaatan iyo shan kilomitir oo dhulka hoostiisa shan ama lix ama toddoba mitir laga soo dhisay korna loo dhisay toddoba mitir oo kale isla markaana lagu xayiray qalabkii ugu casrisanaa ee ugu dambeeyey taasi waxay keentay xamaas in ay saddex jiho ay ka weerarto shalay subax lixdii barkii waxaa loo yaqaana israa'iil xuduudda ay la leedahay marinka ghaza dhinaca bariga ayay ka weerartay dhinaca badday ka weerareen dhinaca cirkay ka weerareen waxyaala hore ayna israa'iil u aqoonna weerarka way keeneen oo ka mid a ah in ragga duulaanka qaada ay ku boodayeen dallaayado se maaragtay waxaan shiraaca oo kale ah islamarkaana ay ku degayeen gudaha dhulka israa'iil ay ah haysato derbigaasi waxaa ku rakiban cabdicasiis oo qalabkii ugu casrisanaa caalamka oo sida raadaaradii oo kale ah oo sheegaya daqsi hadduu maro waa si iyagu dadka ka dhaadhiciyeen daqsi hadduu maro sheegaya taasina waxay keentay ciidamada israa'iil in ay ahaayeen qalfoof beesha la dhigay midda kale ku darso ilaahay baa hore u sheegay dee qur-aankiisa kariimka oo ku yidhi inay darbi ku garbadaan ama si cadow kale u kaalmeeyo mooyeen yahuuddu dadka muslimiinta iskama celin karaan taasi lafteeda inay dadka muslimiintai ogaadaan ayaa wax laga maarmaana ah nimankani waxay ku dagaalamayaan waa xaq waxay aaminsan yihiin in dalkooda iyo dadkooda iyo muqadasaadkoodaba ay ka ilaashadaan yahuudda sidaasi darteedba weerarkan loo qaaday kadis buuna aha wayna ku tala galeen waxa ay dileen ilaa iyo hadda shaashadu sida ay tilmaamayaan saddex boqol laba iyo toban askari oo yahuud ah ayay dileen halka ay haystaan laba kun toddoba halka ay maaragtay dhaawaceen laba kun toddoba boqol iyo afartan iyo shan waxa ay gacanta ku hayaan sida la xaqiijinaya saddex boqol iyo toddobiyo toban qof bay gacanta ku haystaan xamaas hubkii oo dhan bay la wareegeen magaalooyin shan iyo labaatana ayay ilaa shalay ka dagaalamayeen oo gudaha israa'iil ah qaarkood ay mari ka qasbo jiraan shan iyo labaatan kilomitir taasi waxa ay keenaysaa in qofku si kasta oo looga xoog badan yahay iyo awood kastaoo dhinaca kaasoo horjeeda uu leeyahay haddii aad go'aan leedahay dhulkana adigu aad leedahay waxaa kuu ilinayaa codkaas waa falanqeeye arrimaha siyaasadda diblomaasiyadda bartay ama cilmiga diblomaasiyadda bartay xuseen xasan caaqil barnaamijkeena kulanka ayuu nagala qabgelayay wariyahena cabdicasiis baareed ayuuna qodobkan la falanqeynayay dabcan arinta ku saabsan falastiin iyo qadiyadeedii halkay ku dambeyn doonto ayuu si gaara ah noola falanqeynayay qodobo kale ee noo soo socda saaxiib yaal barnaamijka kulanka kenan ayaad nala socotaan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network nada. hubay hubay ku tiri fanaaniinta bashiir ibrahim iyo sidoo kale xaliima muuse milano ayaa ku luuqeynaya heestan barnaamijkana kulanka keen inay qayb ka tahay heese kalea noo soo socda oo aad maqli doontaan haddii ala idmo markaan dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay iyo lul maxamed aadan mahadsanid burhaan waa axad taariikhduna waa sideedda bisha oktoobar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol siddeetan koowaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan siddeetan iyo afar cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii allaha u nabadoon dacar xirsi xooshow oo shalay oo kale koox hubaysan ay ku dishay bartamaha magaalada beledweyne ayaa lagu aasay isla magaaladaas maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii burcad badeed soomaali ah ayaa afduub ku qabsaday doon kalluumaysi oo wadata calanka dalka taiwan iyo labaiyo toban shaqaale ah oo la socday oo marayay meel ku dhow xeebaha jasiiradda maanta oo kale sannadii labada kun iyo labaatankii allaha u naxariistee waxaa magaalada jigjiga ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galayr maanta kale sanadka markuu ahaa kun lix boqol sagaashankii ciidamadii boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa qabsaday magaalada belgrade ee caasimada dalka serbiya maanta kale sanadii kun sagaal boqol labaiyo tobankii dowladaha balkanis la isku yidhaahdo ayuu dhex maray dagaalkoodii labaad maanta kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii ciidamadii naasiyiinta jarmalka ayaa qabsaday galbeedka dalka poland ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii ciidamadii xilligaasi ee difaaca masar ayaa ka hortag ku sameeyey duulaan ee yuhuuddu ku qaadeen saldhigyadii ciidamadii masaarida ee gacanka suways xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacayna waa iga intaa markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n lul way tahay qaar ka mida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta kale dunida ka dhacay ay dib noo xasuusinaysa in waxaan raacinayaa oo diyaar noo ah xubinteenii kale ee kalamaad kalamaanay waa idin la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalmaanay waxaa la yidhi aadmigii isbida oo in badan baadil ku adeegta awooddii ilaah iyo xaq baa lagaga aaraaye israa'iil ba ururkii xamaas maanta ka adkaa israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego birta kuma faystiin waranna doorka maansada waxaan darif ka raacsiiyey dulmi iyo anaaniyalla waa duul shafeecsadaye israa'iil duqaymaha ku dhacay waa ku diirsan waa boqol yuhuuduye rag baabiirinaayo baarka uu firaaye barqa laguma gaarin war waxaan maqli jiray waa lagu kufa lagu kala jaba kibirka <laughs> darandooriya darandooriya naasnaase dabadeed nileeri bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye baalu daqiiqdiyo buntuq weeye duniduye war bashiir waxaad ka tagtay ummad yaha isbuuro isi soo bahaysto barbarkii u leexdana basar wax uu sheego kuba lama dagaal aryaadhaha duqayntay falastiin israa'iil la beegsatay horta ba'aydooda iyo balowgooraa baxay kala cararkii yuhuud ku dhacana waa la yaabay yuhuud dhinta yaahuuna cabaadkiisaa baxay waa aarsahaynana intay yiriw dad falastiin oo shacaba laayay sidii looga bartana maraykankii iyo heergalbeedkiiba asagay taageereen arabna ee sida looga barta waa iska aamuseen ilaahayna sida looga bartay dulmi uun taageeri maayo mugawariya dhammaantiis adduunyadu waxay u qaybsantay kii nalaa jiraan la jirnaa kii nagaa jiraan ka jirnaa war adduunye weli jeebihi giibsanta unuho soomaali anaabba kii nalaa dhashaan la jirnaa iskudiignahaan la jirnaa warmadeeyow tiisaba daryeelah tu kaleeta ku daree madaxweyne lafta garan xala shir buu furay wuxuuna yidhi wejigii labaad ee dagaalka shabaab shabaabaan bilaabayaa wejigii koowaad uu ku soo qabtayna cid oguma jirto horeyna waa kii u yidhi shabaab hal fiira iiga firan marka wejiga ee lafta garan xalay sheegay inuu bilaabayo dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku fasireen doorashada wakhtigeedii la joogo inuu uga hortegayo mucaaradkana uu ugu dardaar warinayo dagaal baan ku jiraa madaxweyne xasan shiikhoo waayahan hawl la qabto iyo wax la soo hadal qaadana ugu jecel dagaalka khawaarijtana uu garab iyo taageero uga rabo si uu ayaan u usii cimri dheeraysto waaye ooysinaha oo murgunsunha oo laaretaas aryaadhaha mucaaradka koonfur galbeed mugay madaxweyne xasan sheikh u tageen waxaa la yidhi oo dadka suuganta wax ku cabbiraa ay ku micneeyeen in madaxweynuhu ku yidhi inta ay dadqalatadu dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan doorashada warkeedana dib in loo dhigaa mudan miyuu ula jeedaa waar madaxweyne xasan sheikh gooja cadde muxuu ka yidhi warbowe ninku gabada iyo ninu dacadka dagaalku waa socdaaye israa'iil jabkii lagu dhigayo ololka qiiqaaya iyagiiyo khawaarijtuba haddeer waa ordahayaan war waxaa kaloo la yidhi falastiin waxaa lagu salladay cadow fajiistaaye soomaalina khawaarij fidnaa baa ku fiday waaye farash khayrna eebowna sii faataxaan idhi waaryaaraheen aniga in dhibaata igu filaney faraqaan ku haystaa weli faalka caashaqumaygu soo fadhi xun yahay aryaadhaha fadhiidoo facaa ka herfoolxuma ma dhaafte khawaariij bini'aadan ka xuni adduunyada ma joogo israaciil iyo yuhuud iyo balaayo oo dhanna ayakaa ka xun hadda ayakaana mugga horeba noo soo dirsaday marka warku yowsa naga naqan makhribaan falkinayaa ee faatixada noomara war cabdullow yuhuudda iyo khawaarijtu astaamaha ay iskaga eg yihiin waxaa ka mid a ah. yuhuudda tiri ahaan waxaa lagu qiyaasaa lix milyan inay yihiin waxaana la sheegaa inay ku wareegsan yihiin tiro ka badan laba boqol oo milyan oo carab ah intubana waxaa la yidhi waa ka baqaan markaasay qolaba maalin walba waxay doonto ku fashaa soomaalidana waxaa lagu qiyaasaa labaatan milyan laba kun oo khawaarij manaxayaal ahaana maalin walba waxay doonaan ku sameeya marka hadda sow iskuma ka yuhuudda iyo khawaarijtu oo meelo badan iskama shabahaan waraadha khawaarijtu laba kun ka badan markii qabyaaladda iyo dadka xanuunsan lagu daro waar walla madaxweyne muuse bixi falastiin ma u gurmaday war kalamaanay war ma haysiin oo waaqloo kalaad noqoteene dagaalkii jilibku dhex maray labada garab ee khawaarijta ee ay kala hogaaminayeen mahadkarata iyo axmed diiriye khawaarij kalaa dhexdhexaadin ka gashaa la yidhi mahad karatayna wuxuu ku doodayaa la yidhi dadkaan in la laayaa la rabaa axmed diiryana waa nin xanuunsan oo meel iska yaalla awoodow dad ku laayana ma lahan duubka aniga ha la ii dhiibo axmed diirya iyo raggiisiina waxay ku doodeenaa la yidhi mahad karataay waa nin iska digdiglahoo qabaarmooga damaciisana adeerkiis xasan daahira ah hadda ka hor eeday oo doon ku cararay derajada uu raadinayana lama wada lahan dadkana kama dhaxayso ee shaqadii loo dira daacad ha u qabto kubaho khawaarista dhexdeedana maforbnf baa ka jidha war mahad karatay iyo axmed diiriye khilaafka u dhexeeya anigu waxaan hubaa inaysan ka mid ahayn shacabka soomaaliyeed ha loo turo war ma kala ruona waxay isku hayaanna waa dadka anaa dil oge anaa keen la safarnaa keense wax ka dilna meesha dagaal nugu dhaafine aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow fartaa og meeha fiitaada fulaygunaxan waa fiila fartaa og meeha fiitaada fulaygunaxan waa fiila war cabdullow dhinac aan la safannaba khawaarij wixii ka dhintahay waa noodan war kalamaanay dagaala inta ku khafiifteena xigmadda idinka luntay goodirka hawd waxa uu yidhi geela waxaa xoolaha looga jecel yahay cag ku raacda cad ku deeqa caano ku doojiya gaarida waxaa baalida looga jecel yahay garasho dheer gasiin macaan gogol udgoon baariga waxaa caasiga looga jecel yahay dhaga nugul dhimrin badan dhiifoonaanta madida waxaa baaqimada looga jecel jecel darar badan dihnaansho daryeel lagu qabo geesiga waxaa fulayga looga jecel yahay hiilka tolnimo hooda gacanta helidda hadalka aaranka waxaa abaarta looga jecel yahay diihaanla'aanta dooga baxa dararta xoolaha ugu dambayn culimmada waxaa caamada looga jecel yahay cilmiga ay hayaan ay korshaan cunsurtoy baxshaanwarabdiguuso warmahayside suldaan sheekh cabdiqani qorane oo ummadda sida u wacdinaya wareegayey markay wax ka qaada waayeen hadda gabay u wareegay sugaantiisa waxaa ka mid ahay ninkii aabbahaa dilay inuu kugu hordaanshoodo oo aad dacayda laalaadisaa waa damiinnime waar walla weynay wax ku qaadan maysan wadaaraha adduunkee weydiiya culimada warwaaqlow adigaa hurdaysowta lagu lahaa haddeertaan culimmadu say dadka wax ugu sheegayeen markay wax laga maqli waayey ay xitaa gabay isu bedeleen war qofka markii lala garan waayee waanada iyo waxshaagga oo uu ku daalo waxaa ka soo hartaa la yidhi ku dhow iyo ku muftin dhow marka habaarka culummada iyo waxgaradka iyo caaqilada iyo indheergaradka iyo dadka daacadda ahoo ummadda u shaqaynaya habaarkooda ha layska jiro dee waxaaba la yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin aryaadhaha warhee ma haysiina madaxweyne xasan sheekh dhuusamareeb waa kasoo kacyaa la yidhi dagaalkina madaxweyne qoorqoorow ku wareejiyaa la yidhi asagaa sii wadaayo hogaanu ahe looga dambeeya doonayana waa yidhi yaa la yidhi dagaalkii khawaarija sidaasuu ku joogsaday miyuu ula jeedaa war horta doorashada galmudug meeqaa ka dhiman wah wejibii labaad lafta gareehatalema bilaawaysin roogsidalatinseewalsiinka eegnimiyow warmadeeya wejigii koowaadaanba weli la soo gebangebayn boqolkor haddii dagaalka loo xil saaray hadda maandhaydkii ma loo kordhiyey aryaanaha xabad laydiinma sheegi karo dad waalanaatiin warkana waa ku rafatiine madaxweynuhu ereteriyow aaday ciidan tababar dalkaas ku qaadaayowna u soo xiraahaa la yidhi ka kadibna iyo kowba soo kaxaysaa u soo wadaahaa la yidhi muuse waa ku naqahaoo ah xamar fadhi ma ayaa layidhi mugow soo naqdo muga khawaariijta iyo intii la jirtayay run u malaynin inaan xasan dagaalka ku laaba doonin al-shabaabka jaafada noqdo jilicsan oo liita janno dagatay baa loo arkayoo jaani soo baxaye juhdi adag markii lagu baxshoon diriir u joogtaynay jilaax baa ka muuqdiyo inuu ruux jibaad yahay war kalemaanay war ma haysiine xartiisii b b waxay dhaheen muqdisho nabadi kama jirto dhiigguna waa iska daadanayaahe waan la ogayn marka waxaan la yaabanahay dadka dadka muqdisho jooga waxaysan arkin xaggay ku arkeen ayagoo dibadda jooga war facebookyada beenta ayaa magacyada gabdhaha ay ku qornaayeen miyaad soo akhrisatay warbow baadgoobfaad soo diyaariyey ayaa teera soo bandhigay hadde war nimankaan ku degdeginine muqdishada ay ka hadlayaan oo balaayadu ka jirto amay mid kale tahay war waa dhici kartaa sababtoo ah waxaan shalay maqlay labadii garab ee shabaab ee jilib ku diriray mid ka miduu inay hargeysa yaray tagtay hayay ahay ah maskaxdaa laga abaaroobay warwaaqlow waxba ha iscaraysiinine hargaysayarayda lagu sheegay jubbada dhexay ku taallaa haayoo sidaa naga dhehdi aryaadhaha been iyo buuq la faafiyo xabbad teri mayse muqdishona xaaladeeru haddaan inay caymata cid walbaa ogi waxaan dhihi lahay basaar xuunduulla soo baara bulshada beenku u faafiha basarxuunduulla soo baara bulshada been warnimayo waxaa la yidhi haddii aad lug beesho waa la dhutiyaa haddii aad gacan beeshidna waa la shakaashaa il haddaad beesho midda kalea wax lagu arkaa laakiin haddii maskaxda aad beesho meel aad u socotid iyo waxaad qoraysid ma taqaanide ilaahay dadka wareersanee noo soo hanuuniyo war waxaa kaloo la yidhi doqono inaysa kula dhalanaa fiican hadday kula dhalatana inay soshal media isticmaali aqooninaa fiican war mahmaahyada ma la abdheedgareeyey sidaa ma ahayne hadda bawrawahu maxamed dalaal weeye kulli xaal cid ay ka timidba waa xigmad xaaladan taagan oo yaa la xameeyey waaqlow adigu ndurohayta walkiin sheegi waayeelnimadu way fiican tahay waaya araggeede doqon baa wakhtiga jooga iyo garanwadkeede garanwadkeede war walla weynay somalilan oo ka carootay soo dhowayntaa u samayseen firdhiye waxay sheegtay laascanadu inay qabsanayso faysal calo waraabena wuxuu yidhi nin soomaali soomaaliyadoo magaalo soomaaliyeed lagu soo dhoweeye weeye firdhiye laascanoodna layska bari maayo buu yidhi hangoolkana waan tuuraya warwaaqlow gooja cadda sahal ku aadi maysida la laysku sheego haddaba waa la tahay warwaaqle anigu waxaan weyddiin lahaa eh. laascanood ha u dambaysay ceerigaaba maxaa ka dhacay warkalamaanay war ma haysiine eh. geeda soomaali la yidhaha meel kastay kubahaysaaye eh. guri fiinland ku yaalloo dab qabsaday waxaa ku dhintay afar carruura iyo hooyadoodoo soomaali ah war fiinland koronti walkakarseebad lahay dabnimaynka dheh daareen war korontada xataa dab dabka dhashaaye arka abuukar ma ka badbaaday shilkaas war cabdikuuso waa falan tahay eh. soomaalidii fiinland dhan joogta hal guriso deganta miyaad u malaysi war sharmaaka timihii waa u soo baxeenaa laydin yidhi war yaxyana ma beertay horta warbo soomaalidu meel kasta ha joogtee eh. uus iyo foox ma dayna hayaan wareedhe adeerka faysal alwaraabe xuus eh. imaama beeran waaye war calimaanow inaad hargeysa ku laabata ma rabtid miya war faysal madaxweyne noqon maayo mana xiri kara hayo war walla weynay adeerkay ciro intuu kursiga fuulayo timaha beeran maayo waryaa madaxweyne hantida ummadda timaha ku beerta looma baahna war madaxweynaha ummadda matalaya inuu arratirto maxaa diidaya war axmedow haragada iyo xadgudubka kala saar warba horta timabeerashada musuqmaaqsuqma ku jidhaa intaan garanayo way dhaaftay waroradoo ha nagu buuqana reerihiinnii qabo nagu kala wadahe kalamaana dhegaysateen barnaamijkan eedaa u dambaysa waan mahadnaqayaa saaxiibada barnaamijka la qayb qaatay tiban diyaareen farsamae dadkana dhegaysanayaba hees layihahda maqumani oo ay ku luuqayso fanaanada codka macaane caasho ka geediya ayaan idinkaga tegaynaa ee nabadgelyo isu haystaan goolan hayo sida qoorigoo kale arrin laba qurumood qalabkay isu gudi qaybsa loo diray iyagoon garti qalin hadiyay si qaab daran qaalinugu saxiixaan qalalaasa mooye nabad inuugu saxeexaan qalalaasa mooye nabad laguma qaatee qota dheera xaajadu nin baqaraad la weeyo qof dhambaadi moodee jadu ninba qaraadda weeyo qof dhambaadi moodee qalbigiyo waxay maqan qasnadii jidhkaydee aabe maqumani hay bixin qalbigiyo waxay maqan qasnadii jidhkaydee aabe maqumani bixin geeli oo qayla doonihi qormadyo rugtiisi nin khasaare gadho laga qaaday geeli oo qayla doonihi sab loogu diidaa qancis ma u ahaadaa qasab loogu diidaa qancis ma u ahaadaa jabjado ninba qaraad la weeyo qof dhambaad imoode qota dheera xaajado ninba qaraad la weeyo qof dhambaad imoode qalbigiyo waxay maqan asnadii jidhkaygee aabe maqumani hay bixin qalbigiyo waxay maqan asnadii jidhkaygee aabe maqumani hay bixin